سنن النسائي في ليلة الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر رجب عام 1442 لجنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الرعي وانتهى بسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلس بقول إيوه أفر إلى باطنات مجالس لنك شرع كمان كتاب سنن النسائي عاونا وهبين سنين أكون بيغان تمين تضوب بشر رجب كنا أفر بقول إيوه laba iyo afartanka jir nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu zakaat baabkii soddonaad ayaan caaw bilaabayna baabu fardi zakaati ramadaan baabu fardi zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda faradnimada ayuu baabkan u baab yahay waa zakaat alfitri meel kale aan la aadin zakaatu ramadaan iyo zakaat alfitri waa isku nooco xadiidka laba kun afar boqol laba kun iyo shan boqol alxamdu lilah caawa waxaan maraynaa meel aada u fiican kitaabkii nus ayuu kusii dhowayaan filaya hadduusan dhaafinba maxaa yeele axaadiis soo socota qaarkood way gagaaban yihiinoo waxaa laga yaabaa in hadda nuski aan gaarnay marka axaadiis ahaan loo yidhaahdo amaba intaan soo marna ay noqoto wallahu aclam xadiid laba kun iyo shan boqol oo xadiid saxiixa qaala alimam النasai alay mt abarna cimran ibn musa alqazaaz aleythi waa saduuq can cabdilwaariث ibn cabdisamad miya cabdilwaariث hy waa iqa sooma qaala xadaثna ayub aلsikhtiyani waa iqaة habt caabid can naafic mowla cabd lahi bn cumar ibn الkhطاab raximah الlah waa iqaة faqiih can bn cumar wuxuu ka wari cbd lah bn cumar bn khطab radi allahu taala anuma qala cbd lah bn cumar farada wuxuu farad yeelay rasu rasulka sal sl zakata ramadaan bisha ramadaan zakadeeda waa zakaatlfitrigii wuxuu ku farad yeelay cala alxuri qofka xurta oon addoonka ahayn iyo walcabdi qofka addoonka ah iyo wadakari qofka labka ah ragga ah iyo walunha dhadiga dumarka saacan hal saac oo min tamrin timir ah aw saacan hal saac oo min shaciirin qamadi ah facadala annaasu dadkii waxay la simeen bihi saacaas qamadiga ah nisfa saacin saac nuskiis oo min burin gerbi ah amaba qamadiga nooca qaaliga ah ay la simeen saas ayuu leeyahay ninka la yidhaahda cabdullahi bn cumar bn khaaab radi allahu taala radia allahu taala ardam masalada meesha taalla oon insha allah casharkeena int intiisa badan ay ku wareegeysa waxay tahay zakaatulfitriga waa miiqa waa hal saac hadal ayada ma lahan nabigeenna ayaa farad yeelay calayhi الsalaatu wasalaam amar uu rabbi siiyey ayuuna ku farad yeelay cid kasta ama mid yar ama mid weyn amaba addoon amaba xur amaba rag ama dumar qofka dumaba muslim yahayna waa farad ay ku tahy hadduu awoodi karo waa hadduu gacanta waxba ku haynin dee wax laga rabo ma laha qodobka kale markii miisaan ay noqoto miiqay noqonaysaa laba kiila iyo afartan gram ayay ka bilaabanaysaa culimada markay uu saaci la beegay laba kiilo iyo afartan gram ay ka kacaysaa laba kiilo iyo rubac laba kiilo iyo bar qaar ayaa cunadooyinka qaara waxay gaarayaa halkii saac wuxuu gaarayaa saddex kiilo oo qaara gaarsiiyo taasna hadal dhacay wa annaga laakiin halkaan aan joogno waa taqaanaano inta badan dhexdhexaadkaan qaadana oo ah laba kiilo iyo iyo iyo bar re nairobi laba kiilo iyo bar ayay qaataan khayr umuuri awsatuha qodobka kale zakaatulfitriga iyada iyo zakada caadigeed yaa horreyey fardiyeelitaan iyadaa horreysa qodobka afraad zakaatulfitriga saac ayaa la yidhi haddii marka qamadigi saaca ahay iyo saac bariiska ahay ay muxuu ahay kala qiimo bataan oo kaba soo qaad qamadigii nooc waxaa la iibini boqol shilin halkiis saac qaybna waxaa la iibini konton shil ayaa la iibini qimadiga caadigeed marka waxay joogtaa konton shil mid special ahoo muxuu ahaa nooc fiican ahna waxay joogtaa boqol shil marka saaci nuskiisa marka midaan qaaliga ma laga bixin kara iyadoo qiimaha la fiirina waa masalo marka ijtihaadi ah oo saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam qaar ka mid ah sida noo imaan doonta mucaawiya iyo rag ay yidhaahdeen dhib weyn ma lahan laakiin qofka muminka waxaa u haboon meeshii nabigan uu ugu tagay hawsha in loo daayo calayhi الsalaatu wasalaam farada rasul lah sal sl zakata alfadli saaca min tamrin saaca min shaciirin saaca min aqiطin saaca min halkaas in loo daayo inta marka masaa'ilu imaan doonta waa inta ayada waxaa markaa imaan doona mudka caadiga ah saaca marka miiqaa mudwa waxaa weeyaan waa afar madaal amaba daasad ama koobad waxaad tidhahda afartaas baashaan horaan ay ku jiri jirtay eh, yaay shishiidka oo soomaalida ay ama caanaha ku beegtaan amaba raashinka lagu beegto waa taqaanaan qaar dad madal ay yihaahdaan qaar koob ay yihaahdaan qaar daasad ay yihaahdaan nin walba waxbuu yaqaana ya shood qaar shood ay dhahaan haa kada marka midda ayada ah afarteed midda ayada afarteed taqriiban ayuu u dhigmaa afar mud marka ta ayada waa laga mud mud ayaa la yihahda mud hadda baalkaa mataqaanaan eh, boorashka uu ku imaada ashaan boorashka daasad yaro boorashka ya kukan may ahayd magaceed muxuuha ya da gasacan oo gasacday gasac yar gasacaas annagaa ku cabirnay gasacaas isaga waa waxaa weya waa mud waa muakad annagaa ku cabirnay saac ayaan keennay saac annabi alah slat slam ayaan keennay waxaa ka samaysan gasac intaan la egda aaway macira intaas a ma ilmahan hadda ilmaha kanaanka maarata naanka kanaanka oo kale ilmaha muxuu ahaa eh, caanaha ilmaha caanaha kan la sii kan la eg wa midkaas marka boroshka lagu keena ayaan cabirnay bilmadiina saaca nabigeena ala sl slam ayaan keennay meelaan ku shubnay kadibna kiiyaan ku beegnay afar ayuu kusoo baxay waa waa madaalkeenna un ama daasadii koobadaan isticmaali jirna tiwa marka afartaas mud markii la isku daro wuxuu noqonayaa hal saac taas hadal ma laha waxaa imaaday marka mud ka weyn saaci oo noona soo mari doonto hadda markaad madiine joogto o kale ood meelaha qamadigii iyo burki iyo lagu iibiye cunadan oo abiiciga ah lagu iibiye aad tagta waxay ku leeyihiin nucطika mud mud marka waa utaqaanay kii yaraayo daasad yarada oo taqaani moogta bahal fadhigaada ku dhow oo taqriiban ilaa sideed sagaal toban kiila ku dhow ayaa lagu beegi oo biraho meeshii ilaa lagu buuxini mudaa lagu dhihi shullu waana noo imaan doonaa mudka marka waxaa weeyaan rag baa marka ah dib u bedelay laakiin mudkaas isaga ma aha lidaalika mudka asaga wuxuu noqon doona dhowr saac uu noqon doonaa waa noo imaan doontaa dhowr saac uu noqonayaa hadduusan laba noqonin ama saddexba noqonin marka taasna waa noo imaan doona mudka marka noo imaan doona arki doontaan fii aakhiri darsi insha allah ma ahan mudkii sharciga ahay maahan waa mud magaci mud ka wata laakiin saaciba ka weyn intaas casharka wax kaloo ku jiro haba yaraatay insha allahu tacaala ma lahan inaan dul marno bay noqonaysaa insha allah waaya baabu fardi zakaati ramadaana waan ka soo baxnay baab baabka baabu fardi zakaati ramadaana cala mamluuk baabu fardi zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda in lagu fard yeelay oy farad ku tahay cala mamluuki qofka addoonka iyo baabkaan u baabay xadidka laba kun shan boqol iyo koobaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasi ala akhbarna qutayb bn saciid qaala xadaثana xamaad bn zayd bn dirham can ayuub السkhtiyani can naafic mawla cbd لlah بn cmr can cabdillahi bn cmr bn khطaab radi allahu taala anhuma raggaa kulli waa taqaanaan qaala wuxuu yihi cbdullahi bn cmr farada wuxuu farad yeelay rasul rasulka salى اllahu alay waslam sadaqaة اlfiطri sadaqada zakaat alfitriga ah cala dakari labki ama raggi iwalunha dhedegi iwalxuri qofka xurka iwalmamluuk iyo kii la milkiyey addoonka ahaa oon habeen dhexda ka soo sheekaynay waxa loo addoon looga dhigay allihii uuntay ayuu sankiisa iyo wejigiisa in u dhiga diiday keligii caabuda kadibna waxaa loo addoomeeyey bini aadan jazaan wifaaqa ti aan soo sheegay saacan hal saaco min tamrin timir aw saacan hal saaco min shacirin qamadii ah qaala wuxuu yidhi facadala annaasu dadki waxay u leexdeen ilaa nisfi saacin ama ay la dhigeen ay la simeen ah facadala annaasu dadki waxay la simeen ilaa nisfi saacin ama ay u leexdeen labada waad dhihi kartaa la simitaan iyu leexasasho labada suuragal facadala الnaasu dadku waxay u leexdeen ilaa nisfi saacin saac nuskiis oo min burin bur ah waa un qamadigi ama gerbidi nooc ka mid ah aad uma kala saarsaaraan qualitigeeday ku xihanta marka ay u leexdeen fardu zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda la farday baabkan u baabiyey marka burka iyo xintada iyo qamxiga intaba gerbida bahashaan la yihahdo aad looma isticmaalo waddankan hadda waa ku yartahay aad u yartahay waa ka qaalisan tahay eh, eh, qamadiga caadi way ka qaalisantahay wayna ka dhadhuubantaan filaya ya sheekh qamadigi waa kan annagaa isticmaal hadda kan hadda dhowmaro meel kasta yael waa qamadiga caadiga xataa qamadiga waa laga sameeyaa inta badan qamadiga keen laga sameeyaa burkeenna caadiga oo daqiiqa ah annaga inta badan qamadiga laga sameeya warshada hadda oo taqriban soomaalida warshado badan ay kuleeyihiin halkan marka kamburka ay ka sameeyaan ma ahan gerbi ma aha waa qamadiga caadiga intaan arko koleyba gerbida waa waa waa ka dhadhuuban tahay wayna ka qaalisanta midkan kale dadka yaqaana aad u yaqaan aniga labadaba ma beeran mana aqaano laakiin saas tasawurkayga ugu taagan saas wa wallahu aclam qofka cilmi ziyadahayna insha allah waana siinaya oo ka yaqaana eh, gerbidii iyo qamadiga aad u kala saari kara naam waay fardu zakaati ramadaana bisha ramadaan faradyalitaan lagu faradayo baabkan u baabay cala sagiiri qofka yar isna in laga rabo xadid laba kun shan boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi ala akhbarna qtayb ibn sacid qala xadaثna malik ibn anas md alhijra an naafic an cumar radi allahu tacala anhuma qala wuxu abdillah bin cumar farad wuxuu faraday rasul rasul kal sal slm zakaata ramadaana bisha ramadaan zakadeeda calaa kuli sagiirin mid kastoo yar iyo kabiirin weyn xurin mid xura wacabdin adoon dakarin lab ama rag wa unha dhadig saacan hal saaco min tamarin tamir ah aw saacan ama hal saaco min shacirin qamadi ah fardu zakaati ramadaana bisha ramadaan zakadeeda faradnimada ay farad ku tahay ayuu baabkan u baab yahay cala almuslimiina muslimiinta duuna mucaahidiina mucaahadiin dadka cahdiga iyo ballanta dowladda islaamka ku hoos jooga oonan muslimiinta ahayn ayaga ayna ku jirin oo lagama rabo weeyaan ayaga lagama rabo xadيث laba kun شhan boqol iyo saddexaad wa xadيث صaيixa qala الimaم النسي علي أخبرna محمد بن سلمة المرادي والxارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن بن القاسم عبدالرحمن بن القاسم الcتقي وyان واثقة قال xدثني مالك بن أنس بن دار الهجرة عن نافع عن بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رsuل رسuلk صل ل سلم فرض wuxuu farday زكاة الفطر bisha زكاة الفطriga wuxuu farad yeelay oo min رamaضاana رamaضان xaggii ka at naas dadka ay ku farday nabigana sل ل sلم saacan hal saaco min tmن timira aw saacan hal saaco min shaciirin qamadiya calى kuli xurin mid kastoo xura aw cabdin ama addoon dakarin lab aw unta dhadig oo min almuslimiin maalushahidku halkaas kuma jiraan marka muslimiinta ka mid a ah. xadiid laba kun shan boqol iyo afar iyo kontonaad ah, xadiid laba kun shan boqol iyo afaraad waa xadiid saxiix ah qaala alimaam nasacli akhbarana moxamed ibnu moxamed akhbarana yaxya ibnu moxamed ibnu sakan oo saduuq qaala xadatana moxamed ibnu jahdam moxamed ibnu jahdam waa saduuq saduuq weeyaan qaala xadaثana ismaaciil ibn jacfar ibn abi kaiir waa iqatan habt can cumar ibnu naafic oo mowla cabdillahi bn cumar ninka ah naafica ayaa dhalay waa iqa can abihi abis naafic can ibni cumar radi allahu tacala anhuma qalu ri cbdllahi bn cumar farada wuxuu faradaya rasul rasulka al sal slm zakaata alfitri fitriga iyo afurka zakadiisa saacan hal saaco min tamrin aw saacan hal saaco min shacirin qamadiya cala alxuri qofka xurta walcabdi addoonka wadakari labka walunha dhediga wasagiiri kanyar walkabiiri kan weyn oo min almuslimiina ka mid ah hayr muslimiin kuma jiraan wa amara wuxuu faray biha iyada an tu'adda in la guta qabla khuruuji الnaas dadka intayn u bixin ila salaad salaad ay u bixin in la guta iyuu nabigeenna amar ku bixi calayhi الsalatu asalaam kam farada kam intuuba farada nabigeena farad yeel alayh slat slam imaamku marka wuxuu ku samaynaya oo kuu kala jarjaraya wixii iswatay oo muxua jimlad aha ay wuxuu rabaa xukunkii inuu qayb qayb kaaga dharjiyey markuu hadda yidhi kaba soo qaad fard baabu fardi zakaati ramadaan inay fara tahay axaadiista u keensaday haddana kadibna qofka addoonka in lagu leeyahy u keensaday kadibna kii yaraa in lagu leeyahay kadibna inaan qolyaha mucaahadiinta muslimiinta inaan laga rabin kadibna kan farada axaadiista xitaa xukunkeeda iyadoo soo hormariyey oo axaadiista xukunkaas ka hadlaysa ay horreysay ayaa haddana wuxuu rabaa inaad ku dul joojihi mid walba ood xadiidkan xukunkaad ka qaadan lahayd gooni marka fiqiguu ku barayaa saa ula socda axaadiist soo noqnoqona marka iyo abwaab soo noqnoqona baabkeeda waa noocaas kan farada kam inteebuu farada nabigeena farad yeela calayhi الsalaatu wasalam xadid laba kun shan boqol iyo shanaad waa xadis saxiixa qala aimam ns alي abarna asxab ibn ibrahim alxandali wa iqaة habt qala xadaثna ama ambana waxaa noo warramay ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici wa iqaة ma'muun qala xadaثna cubaydالlah cubaydالlah ibn cumar acumari wa iqaة habt can naafic ibn cumar radi allahu ta anuma qal cbdllahi bn cumar farada wuxuu farad yeelay rasul rasulka sal slm zakaata farada rasul nabig wuxuu farad sl slm sadaqaة اlfitri afurka sadaqadiisa cala sagiiri kan yar iyo walkabiiri kan weyn iyo wadakari kan ragga ah iyo walunha kan dhadiga ah walxuri qofka xurta ah, iyo walcabdi saacan ayuu arad yeelay kam farada saacan jawaabtu waa kam miqu farad soo mahan saacan hal saac oo min tamarin timira aw saacan oo min shacirin qamadi baabu fardi sadaqati اlfiri faradnimada sadaqatulfitriga qabla nuzuuli zakaad zakatayna soo degen ka hore in ayada ay farad ahayd cadayn la cadeey baabkan u baabayay zakada goormaa la farad yeelay sanadka la farad yeelay sanadka labaad axsanta haddii la farad yeelo marka zakaatlfitrigana goormaa la farad yeelay <laughs> ramadaanka or waa la farad yeelay laftarkiis arad ramadaanka or waa la farad yeelay ya <laughs> marka alcumuum waxaa laga yaaba inay muddo yar kala horreeyeen muddo yarna ay kala horeyan laga yaaba oo bilo ah xadiid laba kun shan boqol iyo lixaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasai alي ramat lla akhbarana ismaaciil mascuud الjaxdari wa iqa qaala wuxuu yihi xaddaثna yaziid ibn zurc wa iqatu tabt qaala ambana shucba waa imaamkii can xakm ibn cutayba alkindi wa iqatu tabt can qaasim ibn mukhaymira hy alhamdani alhamdani iqaة faadil can camr ibn shuraxbiil abu maysrat alkufi waa iqatu caabid weeyaan ninkan camar ibnu shuraxbiil waxay isku magac dhow yihin shacbi shacbi muxuu yahay caamir sharaxiil caamir waa kasaga caamir kana waa camar kana waa caamir kana sharaxbiil kana sharaxiil saa ula socda waad ku khaldami karta mararka qaar cudmaynaysa shacbina iska tiraa laga yaabaa can eh, ibn sacad ibnu cubaada aلصaxaabiy aljaliil radia allahu taala arda ninkaas qays ibnu sacad ibnu cubaada nin aad u laf weyn ayuu ahaa oo saxaabada nabigeen ragga ugu qiimaha badan ka mid ah marka booska aad ninka beliista u weyn aad madax ninka amiirka u jooga ayuu nabigeen u jooga alai slat slam dembiilayaalka marka ragga soo qabta oo yacni hawsh hawsh ka qabto ka mid ahaa waay radia llahu tan da haahy qaala wuxuu yidhi ninka la yihahdo qays ibnu sacad kunaa waxaanay nasuumu kuusonna cashuraa cashuro ayaan sooma jirna cashuro waa taqaanaan waa maalin tobanaadka ee bisha muxaram wanuudiya wanuadidha wanuaddi zakaat alfitri zakaat alfitrigana waan bixin jirnay falamaa nazala goortuu soo degay ramadaanu wanazalat zakaat zakadana ay soo degtay lam nu'mar bihi isagana lama farin walam nunha canhu laganama reebin wa kunaa nafcalu waana samayn jirnay amarkii hore u socdee maxaa lagaaga reebi amarku waaba la bixi mogta horun baa loo wadi amarka ilaa wax diidma ay ka imaado amarku saasuu ku socdaa xadiidku laba kun shan boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasi ala akhbarna moxamed ibn cabdillahi mubaarak almukarami wahiqatun qaala xadaثana wakic bn jarax can sufyaan athawri can salmة ibn kuhayl alxadrami wahiqat yatashayac can qasim ibn khaymira wahiqat faadil can abi camaar alhamdani wa cariib ibn xumayd alhamdani wahiqa can qays ibn sacdin الصxaabiي الجليل radي الlahu taala arda sacd بن cubaada weeyaan qaala wuxuu yidhi amarnaa rasul rasulka ayaana faray sal slm bisadaqati lfitri ayuuna faray qabla an tanzila intayna soo degin ka hor zakaatu zakadii falamaa nazalat izakaatu xilliga zakada ay soo degtay lam yamurna nama farin walam yanhana maxaa lagu faraya horana amarkii uba socdaaba sideeda amar hadduu marba baxa oo amar aad imaado ilaa naski u ka yimaado ama nahyu ka yimaado wax war maba jiro waay falam yamurnaa nama farin nabigeena sal slam walam yanhana nagamaan reebin wanaxnu anaga nafcaluhu waana saas waa la fali qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu cabdiraxmaan annasaa'i imaamka musanifka ah abu camaar ninka abu camaar aan soo marnay ismuhu magaciis cariib weeyaan ibnu xumayd wa camr ibnu shuraaxbiil isna yukna waxaa looga kunyo looga dhigaa abaa maysara wa salamat ibnu kahayl ninka la yidhahdo on soo marnayna salam ibnu kahayl axadrami oo iqa yatashayaca khaalafa wuxuu khilaafa alxakam xakam ibnu cutayba ayuu khilaafay oo iqatun tabtun ah ayuu khilaafay xadidka hore ayuu ku khilafay isnaadihi ayuu ku khilaafay walxakamu xakam ayaa ahbatu ka sugid badan oo ka sugnaasho badan xagga axaadiista min salamat ibni kuhayl makiilatu zakaati اlfitri zakaatulfatri fitriga beegeeda ayuu baabkan u baabay inta beegeed uu noqonay intee beege int intuu noqoni waan soo marnay laakiin oo sheeg sheegitaana waa ti aan soo sheegnay wuu ku duljoojin rabaa inta beegeed uu noqoni xadiidka laba kun shan boqol iyo sideedaad waa xadiid daciif isnaad sanadkiisa waa daciif markuu daciif isnaadku leeyahay macnihiisa daciif inuusan noqonina laga yaaba saa ula socda waa xadiis daciif isnaad qala imam النasي ع أخبرna محمد بن مثنى العنزي وثiqة xاaفظ qala xadثna khالد وهو بن الحارث الهujayم وثiqة tbt qala xadثna حmayd بن أبي حmayd الطويل وثiqة المdلس عن الحسن بن أبي حسن البصري waa imaamkii ataqanin qala wuxuu yihi qال بن cabاs cabdاللahi بن cabاs wuxuu yihi radي الlahu taعalى canهuma wahuwa amiir الbصرةi basra magaalada basr la yihao magala madaxda labaad ee wahuwa amiir basrati fii aakhiri ashahr bisha ramadaan gebagabadeed wuxuu yidhi akhrijuu warbixiya zakaata sawmikum soonkiina zakadiisa bixiya fanadara annaasu dadku way eegeen bacduhum ilaa bacdi qaarkood qaar kale waa isfiiriyeen marka war adiga aan aad kugu soconin ama war lala yaaba la sheegay soo laisma firfiriy saasaa laisu firfiriyey dadka ya waa iyadoo intuu nin meeshaan soo istaagu yiro dhegaysta qof walba adinka idinka mid waxaa liinka rabaa intaan masaajidka adan ka bixin boqol boqol kun ya wala isweydiini marka warse waxu jiraan nin wal nin kalu fiirin shacabsanad waxaan samaynaa boqol kun xaggeen ya aan isfiirin weliba dee amar ah waa saas oo kale fanadara الnaas bacdum ilaa bacd dadka qaarkood qaarkood is eegeen dadku is firfiriyeen kow faqaala wuxuu yidhi man haahuna halkan yaa ahaaday min ahli اmadiinati reer madiina halkan yaa ahaaday yaa jooga reer madiina rag madiina ku noolaa yaa halkan jooga quumuu war istaaga oo facalimuu bara ikhwaanakum walaalihim bara fainahum ayaga laa yaclamuuna ma ogsoona ana hadihi zakaa zakadan faradaha inuu farday rasulinu farday sal slm calaa kulli dakarin mid kastoo laba iyo ontaa dhadig xurin mid xura iyo wamuluki mid addoon ahba saacan hal saaco min shaciirin qamadia aw tamir ama timir aw nisfa saacin ama nus saac saac nuskiis oo min qamxin gerbi ah ma arkaysaan meesha halay masiibada ay ka taaganta waad arkaysaan faqaamuu way istaageen khaalafahu hishaam hishaam oo noo imaan doono ayaa khilaafayoo faqala wuxu yidhahn maxamed ibnu siriin bedelku xasan albasri laga wariyey kan maxamed ibnu siriin ayuu ibnu cabaaska ayaa ka wariyey meesha marka laba nakaaros oo idinma muuqato tan koobaad laba arrimoos oo idin muuqato tan koobaad reer basra saxaabo badan iskaga daba gashay cabdullahi bin cabaas ka horreeyey oo umaro ka markii inay zakaatulfitri garan waayaan sooxogahoo soo hariib ma yar qodobka labaad aw nisfa saacin min qamxinna aawe intay taallaa farada rasul xadiis mutafaq aheed oo shub mutawaatirka ku dhoweyd dhammaan waxaa weya saacan saacan sa lakin nis sac intay ka imaanta marka meesha waa waa lagu jiraa xadيث laba kun شhan boqol iyo sagaalaad waa xadiis shaad ah shaadkana waa taqaanaan mukhaalafat الثiqati liman huwa liman huwa أwثaqu minhu أw أktaru minhu أخbarna عalي بن maymuun الraqي wa ثiq can mklد ibn يزيد الquraشhi mklد ibn يزيد الquraشhi waa saduq lahu أwhaam can هiشhaam ibn xasan الأsdi waa ninka una soo tilmaamay هiشhaam ayaa mxuu ahaa khilaaf u lahaa alasdi mawlaahum ثiqaة min abat الnaas fi bni siriin maxamed ibn sirin marka in wax laga warya ay noqoto waa ninka ugu sugitaanka badan oo axaadiistiisa meel saaro weeyaan oon laga daba hadlin can ibni sirin wuxuu ka wariyey maxamed ibn sirin imaamkii can ibn cabaas radi allahu taala anuma qal cbdullah bn cabaas dakara qaala wuxuu yidhi dakara fii sadaqaة اlfitri akara yay u qoranta akara oo shidan masan soo ma akara wuxuu sheegay fii sadaqati اlfitri ayuu sheegay ood ka warramay hadduu akara ahaan lahaa uu xasuusiyay noqon lahayd qaala wuxuu yidhi saacan waa hal saaco min tamrin aw saacan waa hal saaco min eh, min burin miyatan hore saacan min burin oo gerbi ama amaba Eh, noocaas burka loo yaqaana bur markaad maqashaan oo axaadiis ku aragtaan kii shiidnaaye madaxiina yaad kusoo dhicin akhyaaray kaas hadduu kugu soo dhaca meel kalead aadde kaas daqiiqa la yihahda markii kitaabahay ka hadlayaan daqiiqa la lahaa kaas burtan burkeenni aan naqaanayo daqiiqa maahan waa gerbi waa qamxi waa xinda iyo burka waa hal shay in la shiiday laazim maaha saas weyaan haddii ay af carabi ay noqoto eh, wax shiidan oo burkeen oo kale ah aan se annaga u naqaano waxaa leey daqiiq daqiiq wey waa noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacaala waaya saacan hal saaco min burin gerbi ah aw saacan hal saaco min tamarin tamir ah aw saacan hal saaco min shaciirin qamadi ah aw saacan hal saaco min sultin sultiga waa nooc ka mid ah qamadiga oonan lahayn eh, duf lahayn amaba aanan lahayn xanshir lahayn qob aan lahayn sultiga qob ma lahan oo bahal seeman oo aad mxu u siman xadiidka laba marka waa shaad xadiidkaas xadiidka laba kun iyo iyo shan boqol iyo toban iyo eh, tobanaad xadiidka shan kun shan boqol iyo iyo tobanaad waa xadiid صaxiixa qala aimam nas abarna qutay bn saciid qala xadadana xamaad ibn zayd bn darham can ayuub asikhtiyaani can abi raja abu raja waxa way cimraan ibnu milxaan atamimi wahiqat mukhadram qaala samictu waxaan ka maqli ibn cabaas radia allahu tacala canhuma yakhطubu isagoo khudbayni calaa mimbariku mimbarkiina yacni mimbari albasra ku khudbayn ayaan muxuu ahaa ka maqlay yaquul isagoo la sadaqatu sadaqatu lfitri sakaatulfitriga waa saacun hal saaco min acaamin cunno ah acaam marka waxaan usoo usoo sheegnay acaam iyo qamxi iyo bur haddii aad aragtaan kulli waa gerbi saa oo socda aw saacan sadaqat sadaqatu lfitri sadaqatu fitriga waa saacun saac oo min tacaamin gerbi ah qaala abu cabdiraxman u yidhi haadaa xadiidkan dambe ayaa ahbatu sugnaan badan ahbatu talaaa saddexda xadiis oo masaga ugu dembeeyey kan ayaa ugu sugnaan badan ayuu leeyahay raximah اllahu raxmata waasica baabu tamri timirta fii zakaat اlfitri zakat lfitr lagu bixiyo amaba si ay u gasho ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun an boqol iyo toban iyo koowaad waa xadiid xasana ah lagu bixiye wey gelitaan maaha lagu bixiye wa habka loogu bixina xadid laba kun شhan boqol toban iyo kobaad waa xadid xasana صaxiix qaala aimam nas abarna moxamed ibn cali ibn xarb almarwasi waa iqa qaala xadaثana muxriz ibn wadax almarwasi waa maqbuul can ismaaciil wahuwa ibn umaya waa iqatu tabt can xaariث ibn cabdiraxmaan ibn abi dubaab bidmi daal sooma dubaab addawsi almadani waa saduq yahim can ciyaad ibn cabdillahi bn abi sarx waa iqatu can abi sacid اkhudri wuxuu ka wari radi allahu tacala anhu arda qala hu abi saciid farada wuxuu faraday rasul lah rasulka sal slm sadaqaة اlfitri zakaat اlfitriga saacan hal saaco min shaciirin qamadi ah aw saacan hal saaco min tamrin timir ah aw saacan hal saaco min aqiطin caanaha la fariisiiyey oo adag dadkeena garoora iska dhahan garoor ma aha garoor ma ahan aqidka haddii lagugu dhufta dhiiggaada horay gadaal u shumaya Ah, lagudakri kara dhagax caadi wa aqidka marka waa caano inta la fariisiiyey eh, meel muxuu ahaa waa lagu shubay kadibna markii ay fariisteen oo weliba ay aad biyihii laga bixiyey xataa cusbo yar waxbaa lagu daraa marka waxaa weeyaan waa dhagax caadi ah ugaali xataa waxa maahan waxaa laga ragga qaarna ugaali wax u sawirtaan maahan waa dhagax caadi ah aqidka marka haddii lagugu tuuro wuu ku dakhrayaa waana caana waad arkaysaan haddii hadda tagtaa meelahaas sacuudiga meelaha ku arkaysaan meelaha oo dhaqanada iyo waxyaabahaas iyo meelaha lagu iibiy aqid haddii ad tiraahda itusiyo amaba ku qoro waxaad ku qori kartaan gogol ku qora waad arkaysaan isagoo muxuu ahaa kuskuusaho meel fadhiya waaya aqidka kaas weeyaan azayt azabiibu baabu zabiibi zabiibka ayuu baabkan u baab yahay iyo zakada akaatulfitriga sida loogu bixiyo xadid laba kun shan boqol toban iyo labaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasi abarna mxamed bn abdillah bn mubarak almqarmi wahiqa qala xadadana wakiic can sufyaan can zayd ibn aslam zayd ibnu aslam alcadawi weeyaan waa caalima wakana yursil can ciyaad ibn cabdillahi bn abi sarx waa hiqa abi saciid alkhudri wuxuu ku radi allahu tacala anhu arda qala wuxu kunna waxaan nukhriju kuwa bixiyo zakaat alfitri ayaan bixin jirnay idaa kaana hadduu hadifiina ama id wakti kaana u hadifiina annaga gudaha gudaha naga rasuula rasulka sal slm nabiga xilligaad nala joogay zakaatlfitriga ayaan bixin jirnay saacan ayaan bixin jirnay oo min acaamin gerbi ah aw saacan ama saac oo min shacirin qamadi ah aw saacan saac oo min tamarin timir ah aw saacan saac oo min zabiibin zabiib ah zabiibku waa taqaanaan aw saacan oo min aqitin caanahaas la adkeeyey ah xadiidku laba kun shan boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimaam nasa calamt aqbarna hanaad ibnu sari abu sari wa iqa can wakiic ibn jarax aلru'asi alkufi wa iqaة habt xuja can daawuud ibn qays الdbaaq wa iqaة faadil can ciyaad ibn cabdilaahi ibn abi sarx weeyaan wa iqaة can abi saciid اkhudri wuxuu ka wari radi allahu taala arda qal abu saciid اkhudri kunaa waxaana nakhruju kuwa bixiyo sadaqaة اlfitri ayaan bixin jirnay sadaqafitriga id kaana goortuu ahaaday fiina annaga gudahanaga rasul rasulka sal slm saacan baan bixin jirnay min طacaamin garbi ah aw saacan hal saac oo min tamrin timir ah aw saacan hal saac wa min shaciirin qamadiya aw saacan saaca min aqitin canahaas la adkeeyey falam nazl kama anzulin kadalika xataa qadima ilaa uu ka yimaado mucaawiyatu ibn abi sufyaan min ashaam uu ka yimaado shaam waa taqaanaan magaalo madaxda waxaa u ahayd dimishq wa kaana wa kaana wuxuu ahaaday fii ma callama annaas dadku wuxuu baray waxaa ka mid ahaa annahu isaga qaal inuu yidhi maa araa iima muuqata muddayni laba mud ama laba madaal ama laba daasad oo min samraai shaam shaam qamadigeeda madow xigeenka ah ilaa tacdilu inay u dhiganta saacan hal saac oo min haada inay oo kana inay udhiganta mooyin wax kale ima muuqdaan qaala wuxuu yidhi fa annaasu dadkii waxay qaateen bidaalika arrinkaas yacni middan samraaga ah oo muxuu ahaa madow xigeenka aada leeyahay waxaa laga yaabaa inuu ula jooda burka khaaliska ah amaba nooc ka mid ah gerbida inuu ula jooda laga yaaba ayadaa kala qaalisneed qayba marka waxaa weeyaan halka saac oo afar shood ahaa iyo waxaa isku qiimo ah marka qiimo ay noqoto laba shoodood ama laba galaas ayaa muxuu ah isku qiimo noqday waa tii hadda aan lahayna boqol shilna muxuu ah lagadaa saacan saacan waxaa lagadaya konton shilin marka waa ra'yi marka waa ijtihaad nacam axsanta horta ayaan isweydiiyey horta ayaan isweydiiyey waana ka waaye mafish waxaa laga yaabaa in marka ay ku hore in la aadiya ahayd intay usoo dhacday ahay meesha hore in la aadiyana ahayd ayaa laga yaabaa wallahu aclam baab daqiiqi daqiiqa waatan marka burka aad raadinayseen adinka bur soomaaliga waa kan daqiiqa in zakaatulfitr lagu bixiyo in kale ayuu baabkan ubaabay xadiidka laba kun shan boqol toban iyo afaraad waa xadiid xasanan saxiix duuna dikri daqiiq laakiin daqiiqa in la sheega saxiix iyo xasan toona ma ahan qala alimam nas abarna maxamed bn mansuur jawaz waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna can ibn cajlaan maxamed ibn cajlaan weeyaan waa saduuq qala wuxu uhi samictu waxaa ka madlo ciyaad ibn abdilaahi cabdilaahi ibn abi sarx weeyaan waa iqa can abi sacid اkhudri asagoo ka warani qala ibn abi sacid اkhudri radia allahu taala arda waradia can jamiici asxaabati rasul lah sal slm waraxima jamiica aruwaat qala wuxuu yihi abu sacid اkhudri lam nukrij ma anan bixin calaa cadi rasul rasulka zamnki sal slm ilaa saacan hal saaco min tamanin timir mooyane aw saacan hal saaco min shaciirin qamadi a mooyane aw saacan hal saaco min zabiibin zabiib a mooyane aw saacan hal saac oo min daqiiqin daqiiq bur ah af soomaaligeena marka burki ah burki maha arbeed kii soomaali wa aw saacan hal saac oo min daqiiqin bur ah aw saacan saac oo min aqitin canaha la adkeeyey aw saacan saac oo min sultin qamadiga aanan xanshirka lahayn oon qubka lahayn uma kadibna shaka sufyaan sufyaan ibnu cuyayna ayaa shakiyey oo faqala wuxu daqiiqin daqiiq aw sultin amaba qamadiga aan xanshirka iyo aanan lahayn buushada lahayn marka meeshaas waa meesha marka midkaan marka daqiiq in la sheego xasanna ma ahan waxaa weeyaan saxiixna ma ahan inta kale laakiin waa saas meesha marka waxaa yeela waad garanaysaanoo dadkeenna waxay xoogga saari jireen shaaficiyada khaasatan xab in la bixiyo miro in la bixiyo lidaalika daqiiqa way diidi jireen wa xasuustaan ugaalida iyo waxaas waa soo ma xasuustaan laguma bixiyo marka sideenaan hore iskaga socoynaa midaan xogoo la isku yar haysto waxba yaa isku dhimina adi sidaadaba banaan marow maradiisa maxaa la dhihi jiray geed ma qabsado marka adig banaanka mar wixii diin ku saabsan wax cad oo sida qoraxda ay u caddahay u cad ka diindhiga waxyaabahan maaratay oo qaar waxay kuleeyihiin mantaga waxaa weeyaan eh, dhib ma lahan oo halaiskaga nacam masalada masalo khilaafi ah adiga laakiin marba haddii waxaan cibaado iyo najaaso iyo aahir iyo ayba noqoto baddaas xagg iska dhig horay meeshaas banaanka maaragtay oo laisku haysan ya halkaas aad qiilka xaggiisa usoo laabin casiimada saasaa fiican qofka muminka oo diintiisa iyo muxuu ahaa aakhiradiisa inuu badbaadsado raba wax aana shubhalayn gal da' maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka faman ittaqa shubahaat faqad istabra'a lidiinihi wa cirdihi ah, hadda kaba soo qaad xaaskaaga ama hooyada ama walaasha inaad suuqa gacanta ku qabsato muxarana xaraan miya laakiin haddii aad qabsato maxaa lagu dhihi my my ya shee rudaadkii meesha mxuua masaajidka joogay ya sa ka noqdeen adigaa marka waa lagu dhamayni adigaan isu keena marka sideedaba meel banaan lama istaa meel banaana la istaago diintaada iyo cirdigaada iyo sharaftaada laguma muqaamaro laguma sameey yani aad baa loo ilaaliyaa addunya akhiraba alxinطatu baab اlxinطati gerbid ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun iyo شhan boqol toban iyo شhanaad wa xadيث ضaciif isnaada qala aimam nas abarna cali bn xujr wa iqaة xaafid qala xadaثna yaزيid ibn haruun الsulmi alwasطi iqaة mutqin caabid qala xadaثna xumayd ibn abi xumayd طawil wa iqaة mudlis can xasan ibn xasan اbصri an ibn cabaas radi allahu ta anهuma khaطb wuxuu khudbay ana ibn cabaas marka ana ibna cabaas cabdulahi bn cabaas khaطba wuu khudbay bilbasrati basra ayuu ku khudbeeyey faqala wuxu aduu waxaad bixisaan zakaata sawmikum soonkiina zakadiisa bixiya fajacala الnaasu dadku waxay guda galeen yanduru bacdum ilaa bacdin inay barkood barka kale eegaan faqala wuxu yidhi man haahunaa halkan yaa ahaaday min ahli madiinati qumuu istaaga ilaa ikhwaanikum alihim facallimuuhum bara fainahum iyaga laa yaclamuuna ma oga ana rasul rasulka sal slm farad inuu farad yeelay sadaqaة اlfitri zakaat اlfitriga cala الsagiiri kan yar iwalkabiiri kan weyn iwalxuri xurka iwalcabdi addoonka iwadakari labka iwalunta dhidiga nisfa saacin saac nudki nisfa saaci burin gerbi saac nuskiis inuu nabigu ku farad yeelay ma ogsoona u sheega aw saacan ama saaco min tamarin timira aw saacan aw shaciirin qamadiya qaala xasan wuxuu yidhi abi xasan basri faqaala caliyun wuxuu yidhi ama idaa awsaca allahu hadduu laakiin ilaahay ku waasiciyo ood idin waasiciyo risqi waasic heshaan ama xoolo fiican heshaan fawsicu adinkana waasiciyo oo sii badiya acطuu saacan saac bixiy oo min burin bur ah aw hayrihi a laakiin xadiidka muxuu yahay waa xadiid daciifa marka saacaasuna lagu dhegnaada waxaan kale baab الsulti asultu baab الsulti qamadiga nooca aan xashirka lahayn oo dagiigan waa sida bariiska oo kale bariiska haddii bariis haddii hadda maanta muxuu ahaa la shukula amaba la tuma ma waxaba yaraate ka soo baxaa jira oo muxuu ahaa laga dareema miyaa jira oo ama buusha miyaa ka soo bixi culama lahay bariis buushara maarate markii laga abadan marka waxaa weeyaan sultiga marka waa qamadi saas oo kale ah oo sida bariiska haddii ataa si kasta loo tuma wax habeeraata buushaa aanan lahayn saasay ku fasirayaan anigu kale ma arkin weli qof arki badan ku jira qamadi nocaas ma aragteen beeroleyda meesha ma joogaan geelley eh, maba kama baxda miya jawhar kama bixi jiri jawhar bariis waa huba inuu ka bixi jiri hay xadيثka laba kun شaن boqol iyo toban iyo لixaad wa xadيث صحيح اسنaad qaala الimaم نس أخbarna muسى iبن cabdiرحمaن الkindi wa ثiqa qala xadaثana xusein ibn cali ibn walid aljucfi mawlaahum hiqaة caabid can zaa'idة bn qudamata aلthaqafi wa hiqaة habtun صaaxib الsuna qaluu xadaثna cabdالcaزiz ibn abi rawaad alasdi mawlaahum alkhuraasaani saduq caabid rubama wahim rumiya biاlirja can naafic min cumar radi allahu ta anuma qal cbdulahi bn cumar kaana الnaasu dadki waxay ahaayeen yakrujuuna ama yukhrijuuna kaana naas dadku xalan yukhrijuna kuwa bixiya can sadaqati اlfitri zakaat اlfitriga fii cahdi nabi nabiga gadooyinkii sal l slm waxay bixin jireen saacan oo min shaciirin qamadi ah aw tamir ama timira aw sultin ama qamadigaas aanan lahayn qubka aw zabiibin ama zibay bixin jireen baab shaciir markii imaamku mujeeda mid miduu kugu dhigaya mid walba wuxuu rabaa inuu kudul joojiyo dadku dhaha waa kan daliilkiisi meel kale u raadin saasuu rabaa laakiin axaadiista isku dhow yihiin xadiid laba kun todoba boqo laba kun shan boqol iyo toban iy todobaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasa bna cam bn cali falas wa iqatun xaafid qala xadana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqatun tabt qaala xadana daawuud ibnu qays addabaaq waa iqatun faadil qaala xadana yaad ciyaad ciyaad ibn cabdilahi mia ibn abi sarxwa waa iqatun can abi saciid alkhudri wuxuu ka war radi allahu taala arda qala wuxu yh abu saciid kunaa waxaana nukhriju kuwa bixiyo fii cahdi rasul nabiga zamnki sal slm saacan hal saaco min shaciirin qamadiya aw tamrin ama timira aw zabiibin ama zabiiba aw aqitin amaba caanaha adag oo la adkeeyey falam nazl kama aanan zuulin waxaa nooga dhowaan badan qolyo dhankan muxuu ahaa northiston weliba khaasatan ijaara xaggeed oo loley ah soomaali ah ayaa waxay leeyihiin caana la yihaha alba kalba marka caanaha iyaga waa adag yihiin laakiin ma gaarayaanan filayaa kuween kuwaan hadda aan ka hadlayna ma gaarayaan oo waxay samaynayaan intay caanaha garooriyaan kadib ayaa muxuu ahaa meel la suriyo markii ay aada u garoorana marka laga duleelini meelaha hoose waxaa ka da-i caani biyiha ka dhammaani kadibna way fariisanayaan iyada marka soor ahaan umbay noqonayaan fila dhagaxa kaba dhigaanaan filaya wallahu aclam waan maqlaa lafga weli ma arag la socda waa waxay ugu sheeka kalbaagaas laakiin aqidka waan arkay waaya kunaa waxaan ehenay nukriju aan ku noqdo marka nukriju kuwa bixiya fii cadi rasul nabg s sl saaca hal saaco min shacrin qamadiya aw tamrin ama timira aw zabibin amaba zabiba aw aqitin amaba caanaha la adkeeyey falam nazl kama zulin kadalika xataa kaana ilaa u ka ahada fii cahdi mucaawiyata mucaawiya zamankiisa qaala wuxuu yidhi maa araa ma arko muddayni laba mud oo min samraa الshaam ilaa tacjil inaa udhiganta mooyane saacan hal saaco min shacrin qamadiya marka gerbidaas nooca gerbiga ah oo weliba nooca aadka u fiicanah nusi saaciisa iyo saaci qamadiga ayaa isu dhiganta ayuu leeyahay waa ijtihaad minhu radia allahu taala arda baabulaqiti caanaha la fariisiyey oo la adkeeyey ayuu baabkan u baabyahay ina iyagana zakatufadri lagu bixin karo xadid laba kun shan boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadid xasana qaala alimam nasa abana ciisa ibnu xamaad atujiibi waa qaala anba'ana alleyfi ibnu sacd waa imaamu ahli misra waa iqatu habt اlxuja yaziida ibn abi xabiib alsdi abu raja almasri wa ثiqة فقيه wa kana yursil can cubaydالlah can cabdالlahi ay u qoran tahay axsanta cubaydالlahi marka waxaad saaraysaan khط can cabdالlahi can cabdالlaahi iبn cabdالlah بن cثmaan الquraشhi الأsدي wa maqبuل أna ciyaad بn cabdالlaahi بn sacd hy xadث wuxuu sheegay waa iqad ciyaad طabعا xadث wuxuu sheegay ana abaa saciid اkudri radia alahu ta a qal wuxu yhi kuna waxaana nkhruju kuwa bixiya fii cahdi rasul nabiga al zamanki sl slm saacan hal saac min tamarin timir ah aw saacan hal saac min shaciirin qamadi ah aw saacan hal saac min aqiطin canaha aragga laa nukhriju hayrahu isaga waxaan ahayn ma bixin jirin ayuu leeyahay wix marka aad haysto maad ka bixinaysaa qutulqaalibkaada kami saac saaca waa miiqa waa soo sheegnay waa soo sheegnay waa mudki xadiidka laba kun shan boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa afarti mudan kala jeeda qala imam ن abarna cmr ibnu zuraarata alkilaabi annaysabr waa iqat tabt qaala aba aqasim qaasim ibnu malik wa huwa ibnu malik almuzani alkuufi wa saduuq fiihi liin can jucayd jucayd ibnu cabdiraxmaan ibnu aws alkindi waa iqa qaala wuxuu samictu saa'ib ibnu yaziid ayaan ka maqlay oo ree mxuu ahaa kuufo ahaa oo ree kindin ahaa waa saxaabi yar qaala wuxuu yidhi asaa'ib ibnu yaziid kaana wuxuu ahaaday asaacu saaca calaa cahdi rasuullah nabiga ala zamanki sal slm muddan hal mud i wa uluan mud saddex meelood loo qeybiyey meel ka mid ah bimuddikum mudkiina alyowma maanta waqad ziida waxaa la kordhiyey waana la kordhiyey fiihi isaga saas ayuu leeyahay qaala abu cabdirman wuxuu yh xadaaniihi ziyaad ibnu ayuubna waa ii warramay waa mudkatan ka hadlaayay mudki aad taqaaneen oo afarta shoodood ama madaal amaba daasad ama koobad waxaa tidhahdaba afarta ahaa waa saacuu noqday garanay laakiin meeshaa markii halkan ay imaaday waxaa weeyaan eh, ninka la yidhahda asaa ibnu yaziid meeshu marka iyadu u joogay meesha iyadu u joogay saaci waxaa weeyaan mudki bahalweynin badan hal mud iyo mud saddex meelood loo qeybiyey ayaa saaciba noqonay marka mudki laba mud saddex mud oo kale laisku daray macnaheed waxaa weeyaan saddex mud ayaa laisku daray kadibna hal mud ayaa loo bixiyey iyo hal iyo mud caadi ah taqriiban intaasa noqonaya saasaa loo kala qaybay mudkii intuu ahaan lahay saa afar qaybood loo qeybeeyey meedka meel ka intuu noqon lahaa mudkiiaa wuxuu ka weynaaday saa ayuu ku dhowaaday haddana waati aan idiin sheegaayo meelahan cunada lagu iibiya qamadiga iyo burka iyo waxyaaba lagu iibiya xarameynka haddii aad tagto oo tidhaahda mud isaar waxaa lagu saarayaa dhowr saac waxa la eg toddoba kiilo siddeed kiilo <laughs> ayaa lagu saaray oo weynin badan war mudki aawe waa ma saac waad ku wareeri marka kooda lama eege waxaa la raadiyaa bisaaci rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam saaca nabigeena xataa sanadaa lagu bixiyaa marka haddaad madiine iyo meelaha tagtaan waxaa weeyaan culimmada way hayaan saac ayaa lagu siini sanadna waa lagu raacini culimmada ilaa ilaa nabiga ilaa laga dhelay ala sla slam ayaa marka mxuu ahaa waaan ku jimaystay hebel kiisaan ku jimaystay kiisaan ku jimaystay kiisaan ku jimaystay kiisaan waa kada raggi nin walba nabiga cumara ugu jimaystay cumar wuxuu leeyahay umar fulaan hebel hebel saas waa sida qur-aanka iyo axaadiista nabigeena alayhi الsalatu slam hada wallahu aclam w sal l sl abd rasul mustafa mise xadiia noo dhiman adiaa dhiman xadii laba kun shan boqol iyo labaatanaad una dambeya cashirka insha allah tabarak watacaala waa xadiid saxiixa qala alimam nasa ala abarna axmed bn sulayman ruhawi wa iqatun xaafid qala xaddatana abu nucaym alfadl bn dukayn waa iqatun dab qala xaddatana sufyaan athawri can xandala xandala ibn abi sufyan alqurashi waa iqatun xuja can taawuus ibn kaysaan waa iqatun faqihun faadil ibn cumar radia allahu taala maa nebi nabigana wuxuu ku ori sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi almikyaalu kiila mikyaalu beega beega waa beega almikyaalu beega waxa la beega la cabira mikyaalu ahli madiinati reer madiina beegooda ayaa la qaadani ayaga ayaa kooda uu sugan yahay wاlmiisaanu wاlwasnu miisaankana waxa la miisaama oo kala kilaynana waa wasnu ahli makata ahlu maka miisaankooda ayaa markii ay noqoto sharcan kaasaa la kale haddii miisaan aad imaada reer maka ayaa miisaanka ku horeya haddii xagga wax la beega ay noqotona beega qalabka wax lagu beega iyo sugitaankiisa waxaa ku horeeya ahlu madiine ayuu nabigen le salى اllahu alيه waslm hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى